bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu nawaasib اlficl اlmudaarici qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wxuqa an nashraxa sharxا yufhimu ma yansib اlficla wma qad yجzimu fatanصib اlficla saliima anwala wakay wain shiئta likay laa wإdan والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي علة السقيم واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأنا ومتى والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع وينصب الفعل بأو وxtى وkل ذا udica كتبا شhatىa inta waxaan ka gelaynaa nawaasibtii nawaasibtii ficilka mudaaric yaan inta ka gelaynaa marka waxaad ogaataa waxaa ficilka mudaaric gooni loogu soo qaatay لأnnahu huwa الwaxiid almcrb min الأfعاal walidaalika ficil maadi calaamadiisana waa lagu sheegay aakhirkiisa waxa lagu binaynana waa lasoo sheegay ficil amarna sidaasoo kale marka midka u baahan in hadalkii laga faahfaahiyo ficilkii mudaaric waaye kayfa yujsam wa kayfa yunsab wa mataa wa ayna marka haakada kathiir min annaxwiyiin da-abuu calaa jacli alkalaam can alficli اlmudaarici fi aakhiri اlkutub xaqiiqada waxaa weeyaan khalal weynna waa ku jira oo waxaa weeyaan in ficilka mudaaric markii calaamaatulficli la sheego in lagu daba xiro waxay kaga fiican tahay ma arki marka in la hormariyo liannahu ficilka min xayثu اlicraab asiga cumdo ma aha oo asmaada icraabta kaga asalsan laakiin min xayثu اlisticmaal kalaamka badigiisoo dhan ficilkayuu ka bilowdaa sidaa awgeed ardaygii hadirtaan hadaa uusan garanaynin ficil mudaaric maxaa lagu nasbiya kitaabka icraabtiisii oo dhan waxa weeyaan laba ubar ciladeeda ma uusan ogaanin walidaalika munaasabahaan ani waxaan arki lahaa in ficilka mudaaric iyo nawaasibtiisa mataa yunsabu mataa yuzam in lagu xijiyo calaamaadkiisii markii la sheegayay calaa kuli xaal nujari lmusanif dariiqada asigoo u raacay wa xuqa an nashraxa sharxan yufhimu ma yansibu lficla wamaa qad yajzimu wa xuqa waxaa mudnaaday ou musanifka yihi an nashraxa inan sharaxno sharxan inan sharaxno sharxoo yufhimu wax fahamsiinayo maa inan sharaxno yansibu lficla ficilka wixii kordhigayo iyo maa qad yajzimu ficilka mudaarici waxa reebayo inan sharaxna ugu haboon wakhtigeedii baa nimid weeyaan marka nawaasib aljawaazim uu musanifka kaga hadlaya waxuqa waxaa mudan an nashraxa inan sharaxno sharxan sharxigo yufhimu wax fahamsiinayo maa adawaad inan sharaxno yansib lficla ficilka nasbinayo iyo wamaa qad yajzimu ficilka wax jasminaayo saasuri markaasu wuxuu soo hormariyey fatansibu lficla saliima an marka min abiicati alxaal haduu yiri asmaadi hadalkeedii waa soo dhamaaday haduu yiri waxa ku xigi kara waa un ficil weeyaan ficilkan hadduu mabni yahay iyo haddii macnaha mucrab yahayba calaamaadkiisa iyo muqadimadiisa waa lasoo sharxay marka wixii icraab u baahan oo ficilka mudaaricunba inta loogaga hadlaya markaasuu ku yidhi fatansibu lficla ficilkii waxaa nasbinayso assaliima ee fiyoobay an baana nisbinayso walan baa nasbinayso wa kay baa nasbinayso wa kaylaa baa nasbinayso thuma xataa baa nasbinayso wa idan baa nasbinayso sidaasuu musanifku yiri ayb nawaasibtii buu inta ka bilaabay inuu tiriyo nawaasibta toban weeyaan marka laysku soo araaruriyo musanifkana kulligeed wou wada sheegi doonaa wixii intuu ku sheegay iyo waxa kaloo dhamaystir ka aba marka hadda wuxuu ka bilaabay an fiiri an i anna i in i inna mid kastaba macno gooni ay leedahay in haddiin idhaahdo waxa weeyaan jawaasimtay ka mid tahay an nawaasibtay ka mid tahay anna i ina haddii loo la shidana nawaasikdi mubtada iyo khabar ficil mudaaric maba galaanbo ee waxay galaan asmaabay galaan marka inaadan isku dardarin baa la rabaa marka an walan wakey wakeylaa thuma xataa wa idan meeshan wuxuu ku sheegay hadirtan shan yuu ku sheegay key iyo kayla waa isku mid le waay iyadaa keymaan mara la yihahdaa mar kayla la yidhaahdaa wax xaggadaa lagaga daraya wax isma bedelayaan marka nawaasibta cinda alkuufiyiin walbasriyiin waa la isku khilaafsan yahay tira ahaan toban ha ahaadeene hal hadihi alcashara tansibu lficla mudaaric binafsiha am anaha tansibu bishayin aakhar khilaaf ka jira w reer kuufiyiin waxay leeyihiin kulligood isku hal baab waa tobankaas oo oo xuruuf wada ah ficilka mudaaric hadday galaan ayagaa nasbisanayee wax laleeyahay an mudmara lagu qariya ma jiraan reer basriin waxay leeyihiin wixii afar xaraf ka soo haray oo ay ka mid tahay an iyo lan iyo key iyo idan wixii ka soo haray inta kale oo lixda ah ayaga ma nasbiyaane ficilka mudaaric waxay ku nasbiyaan an oo gadaashooda ku qarsan walidaalika waxay yidhaahdeen an waxa la yihahda umulbaab waaye axyaana tansib اlficla wa hiya daahira wa axyaana tansibu wahiya mudmara markaasay waxay u kala qaadeen kuwa gadaashooda an lagu nasbinayo maa yajibu idmaaru an bacdahu wa huwa mowdicu waaxid wa maa yajibu idmaaru an bacdahu wa huwa fi khamsati mawaadic sidaasay waxay u kala saareen basriyiinta min xayثu suhuul haddii la yidhaahdo taysiir iyo tashiil haddii la yidhaahdo madhabka kuufiyiintaa sahlan in lagu yidhaahdo xataa ficilka aydaa nasbisatay iyo ma ahane an mudmaro ah gadaasheeda ku qarsan waa kala fahmi sahlan yihiin oo in la yidhaahdo hadihi اladawaat tansibu اlficla اlmudaarica binafsiha ashalu istiicaaba liطaalib اlmubtadi calى wajhi اlkhusuus min an naquula ina alafcaala mansuubaة bishayi gayru mar'iyi wa maxsuus markaasaa waxaa laleeyahay min xayثu tashiil haddii la yidhaahdo waxaa waaye madhab اlkuufiyiina sahlan laakiin ishkaaliyada madhab اlkuufiyiin ku imaanayso waxaa ka raatibmayso inan aan helna xaraf meeshaana aan leenahay wax buu jaraya meeshaana aan leenahay wax buu hoos dhigaya ishkaaliyadaa ka timid mathalan xataa haddaan soo qaadano calaa madhabi ilbasriyiin xataadii waxa weeyaan xaraf jar unbay iska ahaanaysaa ama ficil ha gasho ama isim hoos dhigan ha gasho oo haddaad tidhah xataa yarjica ilayna muusa iyo haddaad tidhaahdid xataa maطlaci اlfajri waxa weyaan xataadi meesheedi ay joogtaa oo markii xataa yarjica la yidhaahdana bimacnaa iraadeediiay iska tahay oo ficilkan yarjica an baa lagu nasbiyey ayadana an iyo wamaa dakhala caleyhay jara ay hoos dhigato ilaa rujuuci muusa ay noqonaysaa marka alkalaam yantadim laakiin kuufiyiinta waxaa ku imaanayso in la yidhah xataa meeshan waxbay ku nasbisaa intana waxbay ku hoos dhigtaa xagga waxbay ku cadaftaa marka halkii xaraf oo toban baabku kala jira la arkaya marka ayada naftigeeda taalibka e, meelo kale ay dhib ugu keenaysaa meeshanba ha u fududaatee walidaalika waxaa la yidhaha ibnu jinni lamaa kaana fii waqti alixtidaar yaa wuxuu iri amuutu wa fii nafsi min xataa shay buu iri waxaan dhimanaa buu iri anoo naftayda weli sidii laga raba aan aan macnaha raalinimo ka gaarin lafdiga xataa ah oo macnaha wuxuu arkay iyadoo abwaab badan wada gelaysa mar waxaa laleeyahy maa bacdigeeda majruur waay mar maa bacdigeeda waxaa weeyaan waa macduuf mar waxaa laleeyahay iyadaa wax nasbinayso marka juhdi weyn yay iiga baahan tahay buuri marka weli anoon ka dhargin baan dhimanayaa buuri marka afartan si labadaas madhaba ku jirto markaasuu uri fatansibu lficla ficilkii waxaa nasbinayso asaliima ee fiyoobay an baa nasbinayso walan baa nasbinayso wa key baa nasbinayso wa keylaa oo min luqaatihaa kamid ah nasbinayso thuma xataa baa nasbinayso wa idan baa nasbinayso marka an iyo walan iyo wa iyo wa idan kuwaas aan dhahno hiya alatii tansib alficla almudaarica binafsiha marka xataa laga bilaabo wamaa bacdaha waa baab kale wاnnasbu fi lmuctali kasaliimi fansibhu tashfi cilata saqiimi wاnnasbu kordhig fi lmuctali ficilka jiran la kordhiga aho kasaliimi buu la mid yahay ee fansibhu ficilkii muctalka ahay nasbi tashfi waxaad caafimaadinaysaa cilata saqiimi ninka jiranay ciladiisa marka waxa weeyaan tashfi cilata saqiimi waa tamaamu lbeyt laakiin musanifka markii howru yihi fatansibu lficla saliima anwalan markuu yihi ficilka fiyo waxaa nasbinaysa an iyo kada kada yaa waxaa laga yaabi lahaa inuu qofka maskaxdiisa kusoo degdegto oo ficilkii oo saliimka ahay oo saxiixa ahay haddii xuruufta nasbinayso ficilka muctalka lama nasbi kara miya ayaa meesha imaanayso markaasuu ku yiri carabka unbaa igaga dhacaye ficilka hadduu muctal yahay iyo hadduu saliim yahay intaba way wada nasbiyaan laakiin faqiga u dhexeeya wuxuu yahay midka saliimkaa nasbadii way ka muuqanaysaa oo lan yadhaba a laleeyahay baynamaa midka muctalka ah fadxadii ka muuqaleed waa ku qadaran tahay lan yakhshaa lan yardaa a laleeyahay marka min xayثu الظuhuur wاlkhafaa un bay isku khilaafsan yihiine ficilka mansuubou noqona hadduu jiran yahayna mansuub bilan wa calaamatu nasbihi fatxa muqadara haduu u ficil saxiix yahayna mansuub bifatxa daahira laleeyahy alfarqu ana kula minhuma wain kaana mansuuba ilaa ana alfatxata tadharu fi saxiix walaa tadharu fi almuctal intaas unbaa u dhexaysa kugu baraarujinaya marka intaas waxa weeyaan labadii ficil oo la nasbinayay iyay qeyb u kala tahay ayb amhiladoodii maa adri yani kayfa ay ku haboon tahay in hadeertaan inta la wada miithaaliyo musanifkiina wuu soo wadaa marka waxaa fiican in amhiladii aan u dhaafno liannahu darsiga kaloo ku xigi doono kulligiis amhilo waay oo waa kan dhihi doono taquulu abqi yaa fataa an tadhaba walan azaala qaa'iman aw tarkaba kulligeed amhiladii waay marka in haddana inta miithaalino min cindina miithaal aan ka keenno hadhowti haddana markii aan noqono haddana musanifki mithaal uu keeno waxaa ka fiican in musanifka amhiladiisa aan u dhaafno markaasuu iri walaamu laamtii xiina tabtadii bilkasri hoos dhig markaad ku bilaabanaysid ka mithli maa tuksaru laamu ljari laamta jarka ah sida loo hoos dhigayo oo kale ay la mid tahay walaamu laamti oo min xuruufi اljari kamid eh, min xuruufi الnasbi xiina tabtadi markaad ku bilaabanaysid bilkasri bay ahaatay ka mithli maa tugsaru laamu ljari jarka laamtiisii loo hoos dhiga laam la yihahdo laamu key baa jirto ama laamu tacliil la yidhaahdo fiiri inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama laamtaas oo liyakfira ku jirto laamu tacliil baa la yihaaho annaha tucalil alficl aladii qablaha ayb laamtaas marka min xaythu shakli waxay kala mid tahay laamtii wax lagu hoos dhigi jiray oo haddaad tiraahdo almaalu lizayd almaalu limuxamed haddaad tira laamta limuxamed laamuljar bay ahayd waana hoos dhigneed laamtan oo laamu key la oo ficilka dambe gadaashii ficilka ka dambeyn oo mansuub noqon doono ayadana way hoos dhigan tahay oo shakli ahaan laamul laamuljari bay u eg tahay laakiin way ka duwan tahay oo mar tacliilay faa'iidaysaa marka dambena calaa madhab ilkuufiyiin ficilkay nasbisaa calaa madhab ilbasriyiin ficilka ka dambeeya an baa lagu nasbinaya ayb marka waxaa laleeyahay laamtaas laamukaya la yidhaahdaa laamu tacliilna waa la yihahdaa shakli ahaanna waxaa weyaan laamuljar bay u eg tahay marka laamtan laamukey la yidhaahdo gadaasheeda ficilka mudaaric keligeed yaa laga hoos dhigaa keligeed ficilka mudaaric an mudmara ah yaa jawaasan ayaa lagu nasbiya andhaha oo haddii aad tiraahda liyakfira yakfira ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata jawaazan bacda laami key ama bacda laami tacliila leeyahay marka e, calaa madhabi اlbasriyiin lix afarna nafteeday wax u nasbisaa lixna waxay ku nasbisaa an mudmara niri lixdii midaa oo laamukey keligeed yaa an mudmara jawaaz ku nasbisa shanta soo hartay an mudmara wujuuban yay wax ku nasbiyaan marka waxaa la yihi laamukey inay ficanta gadaasheeda ku qarsan inaysan waajib ahayn waxaa laga fahmay qowl اllahi tacaala wa umirtu eh, lian akuuna min almuslimiina markii nabi maxamed iyo dadkii ambiyada lagu yihahday wa umirtu fiiri laamti waa laamukey ficilkii oo akuuna ahay antii lagu nasbinay waa la muujiyey marna waa la qari wa umirnaa linuslima lirabbi اlcaalamiin linuslima lian nuslima meeshii laga dhihi lahay tanna waa la muujiyey meelna waa laga muujiyey anti meelna waa laga qari maxay tusisay marka ana idmaaraha cala اljawaas faman araada an yudhiraha adharaha waman araada an yukfiya akhfaha min xayثu luga alcarabiya laga hadlay laakiin aayadan wa umirna linuslima lian nuslimaan akhri karnaa macnaheedii ma aha laakiin wuruud اlqur'aani cala alwajhayni daliilu calى ana alidmaara an bacda laamikey inamaa huwa liljawaaz saasaa unbaa laga jeeda marka carabi haddaan aniga ku hadlay waxaan dhihi karaa dahabtu ila almadrasa lianjaxa ama dahabtu ila lmadrasa lianjaxa markii aad tiraahdid waa anti aad muujisay ama dahabtu ila almadrasa liastamica aada leedahay lian astamica iyo liastamica labadaba waa kuu banaantah markaasuu ku yiri walaamu oo laamukeyda aheed xiina tabtadi-u markaad ayada hadalku bilaabanay bilkasri bay ahaatay ka mithli maa tugsaru laamu ljari laamuljari loo hoos marinayo waalfaau fadii in jaaad ad hadday timaado jawaaba nahyi nahyiga jawaabtiisa hadday u timaado iyo walamri ma iyo walcardi macan iyo wanafyi iyo wa fii jawaabi leyta marka macnaha waxaa weeye fatansibu lficla saliima an ba nasbinayso walan ba nasbinayso walaamu ba nasbinaysa xiina tabtadi marka ku bilaabanaysa bilkasri xaal ay tahay mid la hoos dhigay walfaau baa nasbinayso in jaaءat fadi hadday timaado jawaaban linahyi nahyigii hadday jawaab u noqoto iyo walamri jawaab alamri amarkii hadday jawaab u noqoto iyo wlcardi haday u noqoto cardi bandhigidi macan iyo wanafyi jawaabi nafyi haday noqoto iyo wa fii jawaabi layta li leyta haday jawaabteeda dhacdo iyo wa hal fataa hal fatan istifhaam jawaabteeda haday dhacdo iyo wa ayna maqdaaka jarmaaditaankaada intou ahaaday wa anaa iyo wamataa haday jawaab u dhacdo waxaa laleeyahay faa oo faa sababiya la yidhaahdo ficilka kadib dhaco waa la nasbiyaa ama daa nasbisato calaa madhab alkuufiyiin musanifka hadda kalaamkiisa sida laga fahmaya anahu jara calaa madhab kuufiyiin liannahu xuruuftan ayadaa wax lagu nasbiyey buu leeya hadirtaan kow markaasuu ku leeyahay faa oo faa u sababay la yidhaahdo hadday dhacdo haday dhacdo eh, fi jawaabi nahyi haday dhacdo ama amar jawaabtiis haday dhacdo ama cardi haday dhacdo ama nafyi ama leyta jawaab haday u dhacdo ama istifhaam istifhaamkii oo hal fataa ama ayna ama ana ama taa kulli wada istifhaam waay waxaa la yidhaahdaa sideed waay sideedaas markii nafyiga laga reebay inta kale dalab waay dalab macnaha waxa weeyaan kalaam laa yaxtamilu sidqa walkadib waxa weeyaan kalaam oo oo istinaaf ah marka waxaa lagu jamciyey qowl shaaciri mur wanha wadcu wasal wacrid lixadihimu tamana warju kadaka nafyu qad kamula yani waxa weeyaan hadday jawaabu lamri dhacdo ama ama nahyi jawaabkiis hadday dhacdo ama hadday duca dhacdo fa'daas oo ficilka ka hormaray fa u sababay layihahda mithaal ahaan hadda musanifkii wuxuu nooga bilaabay walfaau fadi injaad hadday timaado jawaaba nahyi nahyi jawaabtiis waxaa tiri laa tadhab fayakulaka dhi'bu laa tadhab habaxin oo fayakulaka dhi'bu ruwaygii uusan ku cunin marka hadda fiiri laa tadhab maxay tahay waa nahyi fa oo nahyiga gadaasheeda timaado jawaab u timaada fa u sababiya la yihahda ficilka ka dambeeya laa tadhab fa axzana calayka oo kalaad leedahay laa tushrik billaahi fatadkhula annaara fiiri marka fatadkhula maxay fa ku jirto maxay dhacday bada bacda annahyi koow oo nahyigay jawaab u tahay oo haddii aad ilaahay u shariig yeeshid jawaabtii waxa waa naaraad galaysa ficilkaas marka fatadkhula waxaa lagu nasbiyey fa'daas marka waxaad leedahay alfaau waaqifau faau sababiya waaqicatu fi jawaabi اnahyi tadkhula ficlu mudaaricu mansuubu bifaai sababiya alwaaqicati fi jawaabi اnahyi cinda alkuufiyiin saas qolada kale waxay leeyihin tadkhula ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi nahyi mansuub calaamat nisba fatxa daahira marka labadii madhab sidaas waay hadday nahyi tahay amarkii mathalan qaado waxaa tiri qum qum faadhaba macaka qum istaag qum waa ficil amar fada gadaasheeda timiday jawaabay amarka u tahay ficilki gadaasheed waa la nasbi faadhaba ala yiri ayib marka adhabadaas waxaa lagu nasbiyey an mdmara bacda faai sababiya wujuba cinda albasriyiin aw ana alfaaa waxdaha hiya alatii nasabat alficl اlmudaaric wahaakada kulligeed amhiladooda way imaan doonaan almuhim haddii faau sababiya ay bacda nahyi dhacdo ama bacda alamri ay dhacdo cardi bandhigid waaye mathalan waxaan ku leeyahay alaa tazuurunaa alaa tazuurunaa fa nukrimaka alaa yacni ma habooneynoo inaadna soo ziyaarato wax baan kuu bandhigayaa marka fa nukrimaka haddaad noo timaadid annagana waan ku karaamayna taas cardi baa la yidhahda nafi laa yuqdaa calayhim fayamuutuu laa yuqdى calayhim laadaas waxawa naafiya markaasaa fayamuutu ficilkaas gadaasheeda fayamuutuuna afcaal khamsa waa nuunti waa laga gooy ayib jawaabi leyta ay dhacday leyta jawaabteedii fiiri waxaa kamid yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawza cadiima faafuuza fada oo faafuuza ku jirto bacda leytay timid bacda tamani ficilkaas waa la nasbiye fiiri fa afuuza alayri ayib waxaa lamid e eh, istifhaamkii fahal lanaa min shufacaaa fayashfacuu lanaa fiiri yashfacuuna ficil mudaaric marfuuc bithubuuti nuun buu ahaa nuuntii a laga goy liana alficla mansuub amhilatu lkhamsa waa noo imaa doontaa haddii la nasbiyo nuuntaa laga gooya wahaakada calaa kulli xaal haddii faa-u sababiya ay timaado sideed amar sideed shay gadaashooda bacda annahyi bacda annafyi bacda alamri bacda alcardi bacda kay e, jawaabi leyta bacda lacala jawaabteedana waa lamid bacda alxadi oo qofkii wax lagu beeriyo lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qariibin fa asadaqa wa akun min asaalixiin faasadaqa fiiri lowlaadii oo xarfu taxdiid gadaasheed ay dhacday marka walfaau baa kamid ahoo nasbinayso tansibu lficla almudaarica an baa nasbinayso walan baa nasbinayso walfaau baa nasbinayso in jaaad hadday timaado fadi jawaab anahyi nahyi haddii jawaabteeda dhacdo ficilka ka dambeeyo fa baa lagu nasbinaa wاlamri jawaab اlamri amar jawaabtiis haday dhacdo ficilkaas ka dambeeya faa lagu nasbinaa wاlcardi bandhigidii oo macnaha alaa iyo low iyo low zurtana fanukrimaka oo kale low cardigay ka mid tahay wالnafyi wa fii jawaabi layta li layta jawaabteeda fada dhacdo ficilka ka dambeeya waa la nasbinaa wa fataa istifhaam gadaasheed faadii gasho ficilka ka dambeeya waa la nasbinaa wa ayna maqdaaka jarmaaditaankaada maqdaaka daal buu iiga dhiga laakiin daal waa ama deelka ay soomaali tidhaahda wa ana iyo mataa hal un bay lamid yihiin kulligood istifhaamkii bay lamid yihiin ayb intaasoo dhan waxay mithaal u tahay waxaa la yidhaha faa sababiya idaa waqacat fi jawaabi hadihi aw bacda hadihi اlumuur fayunsabu اlficlu aladii bacdaha binafsiha aw ban mudmara wاlwaawu in jaaءat bmacna اljamci fi طalb اlma'muuri aw fi اlmanci wاlwaawu waawdi baa wax lagu nasbiyaa in jaaءat hadday timaado bimacna اljamci hadday ku timaado waawdi hadday bimacnaa maca noqoto oo intii hadda aan soo sheegnay oo nahyigii iyo nafyigii iyo cardigii iyo amarkii iyo istifhaamkii iyo tamanigii gadaasheed ay dhacdo waawdi oo bimacnaa macna ay ximbaarsan tahay ayadana waxa weeyaan ficilka ka dambeeya waa la nasbinaa ayadaa lagu nasbinaa calaa madhab اlkuufiyiin ama an mudmara wujuuban baa lagu nasbinaa calaa madhab اlbasriyiin walwaaw waawdi baa wax lagu nasbinayaa in jaaءat waawdi hadday timaado bimacna jamci fii طalabi اlma'muuri midka leys amray dalabkiisa haddii gadaasheed timaado waawdi wax baa lagu nasbinaa aw fi lmanci ama diidadii oo nahyigii iyo nafyigiiyaa kamid eh waxaa la yihahdaa faau sababiya iyo waaw lmaciya hadday sideedaas gadaashood ay dhacaan ficilka ka dambeeyo waa la nasbinaa in ficilkaas la nasbinaa khilaafka ma joogo laakiin waxa lagu nasbinaa ma ayaga naftigooda faau sababiya waawlmaciyo maa nasbisatay mase an mudmara oo wujuuban ahaa lagu nasbiyey intaasubaa laisku khilaafsan yahay mathalan fiiri hadeertaan amarkii kadaasheed waxaad leedahay qum istaag wa ajlisa macaka qum wa aquuma macaka hadda waawdaas waxa weeyaan qum wa aquuma macaka maa ani maa an aquuma macaka waawdi bimacnaa macay noqonaysa laa tanha can khuluqin wa taأtiya mithlahu fiiri hadda laa tanha can khuluqin laa tanha nahyi waay waawdi wa taأtiya waawdi waawlmaciyay noqotay ficilka ka dambeeya taأtiya waa la nasbiyey taأtiya ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata bacda waawi lmaciya alwaaqicati fi jawaabi الnahyi ala leeyahay marka almuhim hadday waawdi timaado bacda الnahyi ama bacda الnafyi ama bacda الtamani ama bacda الtaraji ama bacda alcardi ama bacda alxadi wa haakada dawaaleyka oy bimacnaa maca ximbaarsan tahay ficilka ka dambeeya waa la nasbinaa waxaa lagu nasbinaana waxa weeyaan ama ayadaa nasbinaysa calaa madhab ilkuufiyiin ama waxaa lagu nasbinayaa maxaan ku irahdaa an mudmara wahwa madhabu albasriyiin ayb marka amhiladooda qaar badan uu musanifka keeni doonaa intaas aan ku dhaafno markaasu musanifku wuxuu uri wayansibu lficla biwa wayunsabu lficlu biwa xataa wa daa udica kutban shataa inta wuxuu leeyahay wayunsabu lficlu ficilkii waa la nasbiyaa biow baa lagu nasbiyaa wa xataa baa lagu nasbiyaa wa kulu daa midkan dhammaantiisane uudica waxaa macnaha eh, la dhex dhigay kutban kutub shataa kala fog fiiri marka hadda waxaan soo sheegnay nawaasibti qeybtii ugu dambeysay buu hadda ku dhammaystiray ow ii xataa ow io xataa alfaa faau sababi iyo waawlmaciya ku dar waa afar afar markaa ku dartid eh, maxaa hartay laamu key iyo an iyo lan iyo key iyo idan intoodii markaa musanifka sidaasuu u sheegay marka haddii hadda oo musanifka intuu tiriyo la fiiriyo sagaal buu sheegay oo waxa weeyaan eh, an iyo lan iyo key iyo idan waa afar laamukey waa shan alfaai walwaaw alwaaw hadaa lagu dar shan laba lagu daro todobo ow iyo xataa ku dar waa sagaal midka tobanaad waxa weeyaan laamtaasaa laba u kala baxdo laamukey iyo laamuljuxuud bay u kala baxdaa sidaasay toban ku noqonayan laamukey ayadaa badan oo asale eh. laamujuxuud waxaa la yihahdaa maa kaana iyo walam yakun wixii laamta kadib dhacdo laam ljuxuud la yidhaahda liannahu diiday dhacday wamaa kaana allaahu liyucadibahum ama lam yakun illaahu liyakfira lahum laamtaas waa laamtii haddii oo la hoos dhigo macnaha laamtii hoos dhigan sidii laamuljarki oo kale waay laakiin istilaax ahaana waxaa lagu magacaabaa laamtan laamuljuxuud baa la yidhaahda haddii maa kaana iyo lam yakun ka horeyso ficilka ka dambeena waxaa lagu kordhigayaa an mudmara wujuuban baynamaa laamukey waatanir laba wajiya ku banaan tobanka xaraf sidaasay yihiin marka tobankii afar nafteedu waxa u nasbinaysa calaa badn habilmasriin haddaan qaadano iyo mid an mudmara jawaasan ku nasbinayso laamukey oo ama laamu tacliil dhe shanta soo hartay oo ayada ku nasbinaysa an mudmara wujuuban oo ow iyo xataa iyo fa iyo waaw iyo laamuljuxuud ay yihiin intaas weeyaan markaasuu ri wayunsabu lficlu waa la nasbiyaa biow baa lagu nasbiyaa waxataa wa kulu daa midkan kulligiis uudica waa la dhigay oo waa la dhex dhigay kutban kutubtoo shata kala tagsan yacni qabla musanifina haadaa waxa weeyaan sida hadda asiga uu shicir ugu kulmiyey ma u kulansanayn wuxuu leeya awal way firdhisanayd laakiin anaa meel kugu soo arooriyey liannahu alxariiri mutaqadim waaye oo ibnu maalik iyo ibnu maxaan ku irahdaa ibnu mucطa iyo ibnu mucطi iyo waxa dhan waa kawada horey asiga marka waxaa la dhihi karaa nin qasiida ama macnaha shicir naxwo ku tiriyey min awaa'ilihim kamid yahay bal awal maa wasala ilayna anaga wixina soo gaaray waay marka ficilka mudaaric inta lagu nasbinayo tobankaas waay tobankii marka macaani bay wada leeyihiin mid kasta oo an xarfu masdarin wa nasbin yaa la dhihi doonaa oo markii la icraabayo mid kastaba macnaheedi yaa la raacin doonaa laakiin amhiladeedana way ku imaan doontaa oo hadda intii mithaal lagu fahmo unbaan hadda ugu talagalnaan sheegna amhiladeeda way imaa doontaa aanu laabana waxuqa an nashraxa sharxan yufhimu maa yansibu اlficla wamaa qad yajzimu waxuqa waxaa yani mudan an nashraxa inan sharaxno sharxo sharxan inan sharaxno sharxo yufhimu wax fahamsiinayo maa inan sharaxno yansibu اlficla ficilka nasbinaayo io wmaa yajzimu ficilka wax jasminaya adawaadka ficilka mudaaric nasminayso iyo adawaadka jasminaysa aan kala saarno ayb alwaaw istinaaf xuqa ficlu maadi mabniyun ficil maadi mabniyun cala اfatxi an nashraxa an xarfu masdari wa nasbin ah, nasbin in la yidhaaho waaba iska muuqataa o dhib ma laho ficilkaasaa lagu masderna waxaa loogu magacaabay liannahaa tusbak wamaa bacdaha bimasdarin sidaas waay marka nashraxa ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu naxnu sharxan mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi yufimu ficlu mudaaricu marfuuc bidama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ilى الsharx wاljumlaةu yufhimu fi maxali nasbin sifaة lisharxi sharxigoo yufhimu fahamsiinay saasaa leehy ayib wa jumlatu an nashraxa ama an wamaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin faacilu xuqa wاtaqdiir wa xuqa sharxuna sidaasay noqonaysaa walidaalika an xarfu masdarin wa nasbin markaan leenahay bimacnaa anahaa wamaa dakhalat calayhi e, yusbaku bimasdarin masdaraa laga soo saara wa xuqa an nashraxa hadda xuqadaas waxay kuula eg tahay waxaa weeyaan ficil oo mabni lmajhuul mana ah afcaal gaaraho cuniitu iyo cuniya haddii la yidhaahdo ama cuniitu haddaa tiran waxaan u qasdaad leedahay waxaa laga qasad siima dhays afcaal yaroo kooban oo lafdigeedana jaaءat calىa mabni اlmajhuul maca dalika musama waay wa xuqa an nashraxa sharxan yufhimu maa yansibu ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi yufhimu ay mafcuulu tah yansibu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilىa ma alficla mafcuul bihi mansuub bfatxa daahira wاljumlaة min alficl wاlfaacil yansibu laa maxala laha min alcraabi liannaha silaة اlmawsuul wmaa qad yajzimu wmaa xarfu caطfi waawdi ma ismu mawsuul bmacna اladii macطuufaة calى ma alأulى mabniyaة calى الsukuun fi maxali nasbin qad xarfu taxqiiq yajzimu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilىa ma wاljumlaة qad yazimu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul fatansibu alfaau lilistinaaf tansibu ficlu mudaaricu marfuucu bdama daahira alficla mafcuulu bihi muqadam mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira asaliima sifaة lilficli mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira an faacilu tansibu mabniyun cala sukuuni fi maxali rabcin fatansibu waxaa nasbinayso alficla saliima an aa nasbinayso marka an hadda xaraf ahaana looga hadlaa faacil waay an waxaad leedahay faacil muahar mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin walan wa keey wa idan intaas isku soo qabo walan wa keey wa idan macطuufaat calى an mabniyaat calى الsukuuni fi maxali rafcin ay wada yihiin mid kastaba w in shiئta alwaaw ااstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficl shardi w الthaanي jawaabuhu jazaؤuhu ficil maadi mabni calى الsukuuni fi maxali jazmi ficlu shardi w wtaau damiir mutasil faacil mabniun cala fathi fi maxali rafcin likay laa waxaad leedahay maquulu qowlin liqowlin maxduuf wtaqdiir wa in shita haddaa doontid faqul waxaa tidhaha likaylaa dheh marka jumladaas faqul ficil amar ah fii maxali jasmin jawaab shardi likaylaa waxaa laleeyahay waxaa weyaan maquulu qowl mabniin cala sukuuni fi maxali nasbin fatansibu lficla saliima an aa nasbinayso walan aa nasbinayso kayaa nasbinayso wa idan aa nasbinayso intaas waa israaceen wa in shita hadaad aad doontidne likaylaadhe badala min key kaylaadhe ama keymaadhe waa isla meeshi wاnnasbu fi lmuctali kasaliimi fansibhu tashfi cilat الsaqiimi wاnnasbu alwaaw اlistinaaf annasbu mubtada marfuucu biاlibtidaa wcalaamatu rafci dama daahira fi lmuctali jaaru wamajruur mutacaliq bاnnasbi kasaliimi jaaru majruur mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiiru kaa'inu wاnnasbu fi lmuctali na nasbi he kasaliimi buu lamid yahay khabarkii meesha soo dhacay fansibhu alfaau lilistinaaf insib ficil amr mabni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin tashfi ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri tacaalow atlu ay lamid tahay tashfi tashfii haddaani ii qoran ya-daas meesha laguma qoray tashfi ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta cilata mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi cilata mudaaf asaqiimi mudaafun ilayhi majruur wallaamu xiina tabtadi bilkasri wallaamu alwaawu xarfu caطfin allaamu macطuufu calى an wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira an hadda mabniyaan iri liannahu calaa shakli xarfi bay ku baaqi tahay laakiin laamtan waxaa loo craabaya al baa la geliyo iyadoo xaraf aheed lama dhihin tansibu lficla saliima an aad nasbinaysa walanaa nasbinaysa wali aad nasbinaysa lama dhihin oo ayada li laguma keenin laakiin wallaamu alyiri isimaa laga dhigay marka wallaamu baa nasbinayso saasay noqonay ama wallaamu laamti xiina tabtadi bilkasri saasa way ku fiicnaan lahayd laakiin waxaa macdhabeeleysa walfaaudaas meel la saara malahanis in la cadfa maahine walfaau aa nasbinayso in jaad hadday timaado jawaab laakiin walfaau fadi haddii la yidhaahdo khabar ma haysato markaas fiiri walfaau in jaaat marka fadi waa in la cadfaa maadaama fadi in la cadfa ay waajib tahay min xayثu اlcraab laamtii ka horeysana min baabi owlaa waay marka wlaamu macطuufu calى an wاlmacطuufu calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira xiina darfu zamaan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wdarfu mutacaliq btabtadi tabtadiu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta bilkasri jaaru majruur mutacaliq btabtadi wa jumlatu tabtadi fi maxali jarin mudaafu ilayha xiinada loo idaafe ka mithli alkaafu xarfu jar mithli majruuru bilkaafu calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi marka aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabri maxduufin taqdiir wdalika ka mili dalika mubtada ka mili khabarkeedi ka mili mudaaf ka mithli maa tuksaru laamu ljari marka ka mithli maa masdariya iska dheh mudaaf ha dheh tuksaru ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuuc calaamatu rafci dama daahira laamu naaibu lfaacili marfuuc calaamatu rafci dama daahira laamu mudaaf aljari mudaafun ileyh majruur wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili tuksaru fi maxali jarin mudaafun ilayha ama wاljumlaة ma almasdariya wma dakhalat caleyh fi taأwiili masdari majruuraة bmithli wالtaqdiir ka mithli ish eh, kasri laami ljari tuksarudaas yaa mithli kasri laami ljari walaamu laamti xiina tabtadiu bihaa bilkasri markaad ku bilaabanaysid walaamu waa wax nasbinayso xiina tabtadi markaad wax ku bilaabanayso bilkasri ama xaal ka dhig bilkasri xaal ahaate ka mithli ka mithli kasri laami ljari bay lamid tahay laamuljari hoos dhigeedoo kale ay lamid tahay wlaamu xiina tabtadi bilkasri haddii la yidhaahdo walaamu mubtada xiina tabtadi markaad ku bilaabanaysa bilkasri bay ahaatay ka mithli maa tuksaru laamuljari waa hadal fiican weeyaan laakiin walfaa-udaas yaa waxay noqonaysaa anta inaan ku cadafno marka dhibna keeni maysid ina walaamudaas jumla ahaan an loogu cadfo walfaa-udana an kelima ahaan loogu cadfo ayada diidi mayso ayib almuhim ka mithli markii jaaru majruur tirahda maa masdariya tuksaru ficl mudaaric mabniyu lilmajhuul laamu ljari waa naaib اlfaacil wاljumlaة min alficli ama jumlaة ma almasdariya wmaa dakhalat calayh fi taأwiili masdari majruuru bmithli wالtaqdiir ka mithli kasri laami اljari sidaasay noqonaysaa wاlfaa alwaaw xarfu caطfin alfaaءu macطuuf calى an wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc w calaamatu rafcihi damaة ظaahira fi aakhirih in xarfu sharطi jaءa ficlu maadin ficlu maadi mabni calى fatx fi maxali jazmin ficlu shardi wtaaw calaamaة التأniiث wاlfaacilu damiir mustatru jawaaza taqdir hiya tacuudu ilى اfa wاlfaau in jaaءat hiya fadi jawaaba xaal mansuub w calaamatu nasbi fatxa ظaahira jawaab xaal min faacili jaaءat mansuub w calaamatu nasbi fatxa ظaahira jawaab mudaaf annahyi mudaafu ilayhi majruur calaamatu jari kasra ظaahira wاlmri wاlcardi wالnafyi macطuufaat calى الnahyi wاlmacطuufaat calى اlmajruuri majruuraat wcalaamatu jariha kasra ظaahira jawaab الnahyi wاlmri wاlcardi wالnafyi macan darfu darfu darfu makaan mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi طayb wاlfaa in jaaءat fi jawaabi layta lii في xرف jر jawاabi majruur bفي وcلاamaة jri kasra ظاahرة jawaabi mضاaf layta lii mضاaf ilayh majruur وcلاamaة jrihi kasraة مqadaraة calى الآkhiri manca min ظuhriha اشhtigاal المaxali في xarakaة الmunaaسبة aljaaru والmajruur في jawaabi layta macطuufaة calى jawaabi الnahyi whal fatىa wاlfaa in jaaءat jawaaba في jawaabi في jawaabi hal fatى في jawaabi whal fatى alwaaw xarfu caطfi whal fatىa macطuufaة calى layta lii في jawaabi hal fatىa ay ka dhigan tahay waxaad icraabaysaa idan xarakaة الxikaaya wa ayna wa fi jawaabi ayna jawaabi mudaaf marka wa ayna alwaaw xarfu caطfi ayna macطuuf calىa layta macnihi waxay ka dhigan tahay wa fi jawaabi layta wa ayna maqdaaka hadaa tira alwaaw xarfu caطfin ayna darfu makaan mabniyun cala اlfatx fi maxali rafci khabr muqadam maqdaa mubtada muahar wa calaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru maqdaa mudaaf alkaafu mudaafu ilayhi mabniyu cala اlfatx fi maxali jarin wاljumlaة ayna maqdaaka macطuufaة calى jumlati fi jawaabi layta saas waa craabi karta wa anaa wamataa alwaawu xarfu caطfin anaa wamataa macطuufaani calى layta fi jawaabi layta ma aheno fi jawaabi anaa wamataa mabniyaani calى calى الsukuun fi maxali jarin sidaasay ku imaanaysaa wاlwaaw in jaaءat bmacna اjamci fi طalb اlma'muuri aw fi اlmanci wاlwaaw alwaaw xarfu caطfin alwaaw macطuuf calى an wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc calaamatu rafci dama ظaahira in jaaءat in xarfu sharطi jaaءa ficlu maadi mabniu calى اfatx fi maxali jasmi ficlu sharطi wtaaw calaamaة الtaأniiث wاlfaacilu damiiru mustatru jawaaza taqdiiruhu hiya waawde bmacnaa jaar wmajruur mutacaliq bjaat macnaa waxa weye fatxa muqadar cala alarifi litacaduri macnaa mudaaf aljamci mudaafun ileyh majruur bikasra daahira fii طalabi jaari wa majruur mutacaliq bijaat طلب مضاaف المأmوr مضاaف إليه مجrور cلاaمة jر kسر ظاaهرة أو xرف cطف في xرف jر المنع مجrور بفي وcلاaمة jر kسرة ظاaهرة في آkhرihi أو في المنع معطوفة على في طلب المأmوr وينصب الفعل الواو للاستناف ينصب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضم ظاهرة الفعل نائب الفاعل مرفوع cلاaمة رفع ضم ظاaهرة بأو الباء xرف jر أو majruur bilba mabniun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq biyunsabu xataa alwaaw xarfu cadf xataa macduufa calى aw mabniya calى الsukuni fi maxali jarin wa kulu daa uudica kutban shataa alwaaw اlاstinaaf kulu mubtada marfuuc wcalaamatu rafci dama daahira kulu mudaaf da ismu ishaara mudaaf iley mubni cala sukuuni fi maxali jarin uudica ficlu muda ficlu maadi mabniyun lilmajhuuli wa huwa mabniyun cala alfatxi wa naaibu lfaacili uudica damiiru mustatirun jawaaza taqdiiru yacuudu ila lkuli kutban mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wاljumlaة min alficli wa naaib faacil uudica fi maxali rafci khabr mubtada kuli shataa sifaة lilkutbi w صfaة الmansuubi mansuub w calaamaةu nasbi fatxaة mqadaraة calى اأlf manac min duhuriha tacaduru slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaعin